بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب الثلث والثلث فرض من حيث لا ولا, ولا من الإخوة جمع ذو عدن كاثنين أو ثنتين أو ثلاثين حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فساعدان فلا تكن عن العلوم قاعدان وهو للاثنين أو الثنتين من ولد الأم فقس هذين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادون ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور بسم الله الرحمن الرحيم باب الثلث أما باب من له الثلث cidda uluka wax ku dhaxlaysa ayaynu halkan ku arki doonaa biidn illaahi tacaala cidda ulu wax ku dhaxlaysa ayaynu halkan ku arki doonaa uluka markaynu ka hadlaynay dabtu dhawi lfuruudi min baxri rajaz ama min hada rajaz khudhu murataban faqul habaadabaz habaadabaz yuu uluku halkee buu ahaa habaadu saddexdii hore ahayd waan soo dhiganay haadiyo nuskiya bacdiyo rubuciya alifkiiyo umunkiya dabaz markaan saddexda xaraf ee dambe soo qaato daalka shalay baynu dhiganay oo afar buu ahaa uluaankiibuu ahaa dabaz waa bada bad waa imise markaa ulu cidda wax ku dhaxasha hantida intay saddex ka dhigato cidda qayb qaadata waa laba qof laba qof baa ulu wax ku dhaxla sida beytkaa inooga muuqda dabdu dhawi eh, lfuruudi min baxri rajaz khudhu murataban faqul habaa dabaz dabaz badaa sida inooga muuqata laba qof uunbaa intay hantida saddex isla ka dhigaan qayb qaata labadaa qof italo waa ayo waa hooyada laba shardi oo cadamihi markay la socdaan laba shardi oo cadami markay meesha yaaliin waa cadamu lfarci lwaari shardiga koobaad meydkuyuuna wax faraca ka tegin ama wiil ha ahaado ama inan ha ahaato ama khunse ha ahaado ama jamac ha noqdaan ama musane ha noqdaan ama keliya ha noqdaan meydku wax ilmaa ah markuuna ka tegin farac la waa ko shardigaasi waa hal shardi shardiga labaad ee hooyadu ay ulu ku qaadanaysaa waa cadamu jamcin min alkhwa walakhawaat hooyadayuna wax walaal ah oo lab ah ama wax akhawaad dhadigaiyayna la joogin oo jamca laakiin laba iyo wixii ka badan ah waxaa suurtagala hooyada kolkaa in la diidayo oo loo diidayo laleey hooyadu walaalu way xijaabayaan hadday jamac yihiin walaalaha liabkaa ah iyo walaalaha ashiqada ah iyo walaalaha liumka ah intuba hooyada way xijaabayaan oo looma baahna hooyadu inay ulu qaadan karto hadday kuwaasiba la joogaan labadaa shardi hooyada marka laga helo ulu ha qaadato soomaaliduna qaaciday ka sameeyeen waxay idhahdeen habar weled weydey weled weledkii weyday walaalo tacaduday weyday ulu la waylacatay bay idhahdeen hooyadu hadday weled weydo weled meydku dhalay weled weledkiina ay weydo walaalo tacadudayna ay weydo uluunbay la baydhaysaa bay idhahdeen uluunbay halkaa la maraysaa waa qaacidaba habar habar welad weyday welad weladkii weyday walaalo tacaduday weyday ulus la wayracatay bay yidhahdeen halkaasay uluskii la martay oo uluskaa laguma haysto waa qodobka koobaad oo uluska hooyada ku dhaxlaysa qodobka labaad culimo uluska waxa ku dhaxla qodobka labaad een doonayno uluska waxa ku dhaxla ikhwada liabka liumka ah ama akhawaadka liumka ah markay jamac yihiin ayay ul ku dhalayaan jamac waaxid markayna ahayne marka ay tacadudaan ayay ul ku dhalayaan baa loo qayb fahum shurakaau fi ului buu ilaahay qur inagu yihi fahum shurakaau fi ului walaalahaasina ulu bay ku dhaxli hal shardi bay leeyihiino waaxid inayna ahayn unbaa la shardiyaa waaxid inayna ahayn ama kolkaa dhowr walaala ah oo lium ah ha ahaado wada lab ah. ama dhowr walaala ah oo lium ah oo wada dhadig ah ha ahaadaan ama kuwa kala jaada oo lab iyo dhadi kala duwan ha noqdaan ama dhowr walaaloo lium oo khunsaa ha ahaadaan ama khunsi iyo wax kale ha noqdaane walaalaha liumkiihi hadday tacadudaan laba iyo wax ka badanba hadday noqdaan hantida intay saddex uqaybiyaan unbay meel saddexaad qaadani dee xijaabkuna wuu inoo iman doonaa haddii la xijaabo way inoo iman doontaayo xijbigu xagga dambe ayuu yaalaa waxaa ka fiicnaan lahaa tartiibka sheekha kitaabka qoray inuu xijaabka xagga hore mariyo xijbiga inuu uhorreysiiyo marka mawaanicda iyo laga hadlayay meelaha in xijb xijaabka lagu daro aduu ahlu dadka ahlufaradka ahaa dabadood inuu dhaco oo ansibadan iyo alfuruud lmuqadara ay bacd alxijaab dhacaan waayo marka lagu idhaha ninkaasi thulu buu qaadanayaa dee cid baa xijaabaysa waa inaad marka xijaab la xijaabayana aad garanaysid cashirka dambe aynoo faahfaahin doona ijaa cashiro dambe ayaan ku arki doonaa insha allah labadaa qolo ayaa eh, dabdu dhawi lfuruudi min baxrirajaz khudhu murataban faqul habaa dab habaa ba'daasi labadaa qolay tilmaamaysaa waxaa la yidhi labadaasuun maahee laba kale ayaa jira oo hulu iyaguna qaata laba kale hooyada waxaa jirta hooyadu mararka qaar bay hulusulbaaqi qaadata oo culimadu ijtihaad bay ugu soo saareen ijtihaad laba jeer anhooy ayay laba jeer ayay hooyadu hulusulbaaqi qaadanaysaa hulusulbaaqi waa laba jeer bay hooyadu hulusulbaaqi qaadan kolka ulukana loo nisbeeyeye ulusulbaaqi bay laba jeer qaadatay ulusulbaaqi awowguna mar baa jirta ulusulbaaqi uu qaato awowgu hadduu walaala la joogo walaalahaasina dicfigii ay ka bataan mas'aladana cid ahlu farad ayna ku jirin ahlu faradba uuna ku jirin inuu iska qaato ayaa u qiimo badan baa la ohan jir way noo iman doontaa kollay masaladaasiyayna kasii hordhigay waulusu ulukii laamka waa la reebayaayo waulusi buu yihi gabaygaa jabaya haddii kale waulusu ulukii fardulummi hooyada faralkeegii weeyi ey mafruudulummi hooyada mid loo fardiyey oo loo qadaray weeyi uluska yaa loo qadaray buu sheekhu yihi oo loo fardiyey hooyada ayaa loo fardiyey waulusu ulukii fardulummi ey mafruudulummi hooyada mid loo fardiyey oo loo qadaray weeye hooyada ayaa horta ulus wax ku dhaxlaysa xayu meel kasta ayay hooyadu ulus ku dhaxli oo laa walada wax waladihi una jirin una meydka u jirin walaa min alikhwati walaalaha xaggoogana jamcun jamacuuna jirin jamaca oo duu cadadin tiro u saaxiiba kathnayni labadii oo kaleba weeye ow thintayni labadii dhadiga ahaa oo kaleba weeye ow halaahin ama jamicii saddexda ahaa oo kaleba weeye xukmu dukuuri labka xukunkiisu fiihi kan dhexdiisa kal inaasi waa dhadiga oo kaluun lab iyo dhadigna waa isku xukun e la soco buu ku yidhi oo lab iyo dhadig waa isku xukun wa huluu fardulummi hooyadaa loo fardiyaa buu ina yidhi uluka oo meel saddexaad bay hooyadu ku qaadani saddex marka loo qaybiyo maalka meesha saddexaad ayay hooyadu qaadanaysaayoo ulu bay ku dhaxlaysaa wauluu fardlummi sidaas ayuu sheekhu u leeyahay waayo ilaahay baa tilmaamay subxaanahu wa tacaala ayou rabbi wuxuu yidhi fa in lam yakun lahu waladun meydku hadduuna ilmo lahayn ilmo uu dhalay hadduuna jirin wa warisahu ay dhaxlayaan abawaahu labadiisa aabbo ay dhaxlayaan faliummihi hooyadii waxaa u sugnaaday athuluthu meel saddexaad hooyadu inay thuluth qaadanayso rabbi baa qur-aanka ku caddeeyey faliummihi athuluthu hantida intay saddex u qaybiso unbay meel saddexaad qaadan aayadda suuratu nisa aayadda koob iyo tobnaad weeye meel saddexaad ha qaadato shuruudda ay hooyadu ulud ku qaadataa waa laba shardi baynu nidhi labada shardi ee hooyadu ay uludka ku qaadanayso maxaa ka mid ahaa welad iyo welad weladkii haddii aan la kala tirinin oo mid laga soo qaado ilan daliilkoogaa miduun ahe welad iyo welad weladkii yuuna meesha meydku ka tegin shardigaa aayadda qur-aankaa caddaysay ilaahay muxuu yihi aayadda qur-aanka ayuu ilaahay noogu caddeeyey rabbi muxuu yidhi shardigaa markuu ka hadlayey fain lam yakun lahu waladun hadduuna ilmaba jirin baa la yidhi oo meydku ilmo uu ka dhintay una jirin wa warihahu abawaahu labadiisa aabbo ay dhaxlayaan faliummihi hulu hooyada hulu iga siiya hulu hooyadu ha qaadato hooyadu inuna ilmuhu inuuna meydku walad ka tegin bay aayaddu caddaysay fain lam yakun lahu waladun weladulweladna waa looga qiyaastay weladulweladna halkaa unbaa looga qiyaasanaya laakiin aayaddu ma sheegin hooyadu markay uluf qaadanayso walaalo inayna meesha joogin lama odhan walaalo walaalayayna meesha joogin lama odhan oo meydku haduu walaalo la dhashay walaalahaasi hooyada ulus bay ka xijaabiyo sudus bay geyni laynama odhan aayaddani ma cadaynin laakiin dalaalada aayaddan waxaa loo geynayaa aayad kale hooyadoo ulus dhaxlaysa oo uluska aan isku ognahay unbuu aayad kale rabbi ku yidhi hadii walaalo jamaca la arko walaalaha jamaca ihi hooyada sudus bay geynayaan waxaa la ogaaday ulus dhaxlidda shardi inay u yihiin walaalo tacadudayna inaynay meesha joogin oo aayada kale ee suuratu nise ku jirta waa isla aayada koob iyo tobnaad qayb ka mid ah, rabbi wuxuu yidhi fain kaana lahu meydka hadduu usugnaaday sugnaaday ikhwatun walaalo walaalahaasi lium ha ahaadaan walaalahaasi liab ha ahaadaan walaalahaasi ashiqa ha ahaadaan walaalahaasi si alle si khunsa ha ahaadaan xataa fain kaana lahu meydka hadduu usugan yahay ikhwatun walaalo jamaca walaalo jamicii haduu meydku ka tago faliumihi sudus hooyadu sudus bay wax ku dhaxli xilliga walaaluhu joogaan hooyadu maxay ku dhaxlaysaa sudus hadaba waxaa la ogaaday markii rabbi uu lahaa fain lam yakun lahu waladun markuu yidhi fain lam yakun lahu waladun haddii meydku una ilme ka tegin wawariahu abawaahu faliumihi ulu markuu ilaahay lahaa ulu bay hooyadu ku dhaxli markuu lahaa aayadda kale mafhuumkeegaa loo geynayaayo jamac walaali ihina jirin ilayn walaala hadday jiraan aayad kalaa sheegtay inayna ulu ku dhexlayna sudus ku dhexlayse aayadood isku geyntooda maxaynu ka fahanay markaa labada aayadood marka la isku geeyo isku geynta labada aayadood maxaynu culima ka fahmaynaa si toosa ah waxaynu uga fahmaynaa inay shardi u yihiin oo hooyada shardi la rabo inay yihiin oo si toosa abaa ah meeshaa inooga cad xataa aayadda hore way ishaartay baa la yidhi aayada hore way ishaartayoo sababtay aayada hore u ishaartay waxa weeye wuxuu rabi yidhi fain lam yakun lahu waladun ilmo uma aha hadduuna ilmo welad u ahaan baa la yidhi wawariahu abawaahu yaa laakiin dhalaya wawariahu abawaahu yaa dhaxlaya baa laleeyahay abawaahu labadiisii aabbo waxay ka dhigan tahay cid kale ma dhaxlayso walaalama dhaxlayaan bay ka dhigan tahay wawariahu abawaahudan cid kale hadday dhaxlayso waa la sheegi lahaa ee wawariahu abawaahu labada aabbo aabbiiyo hooyadunbaa dhaxlaya idhaha wey faliummihi ulu hooyadu ulu iyo meel saddexaad ayay qaadaniyo ulu ayay hooyadu wax ku dhaxli markaa wathuluthu thuluthkii fardul ummi hooyada faralkeegii weeyi ereygan farad ihi waa min tacbiiri lmasder wa iraadat ismi lmafcuul waa mafruud lummi wathuluthu thuluthkii fardul ummi ay mafruudul ummi hooyada mid loo fardiyey oo loo qadaray weeye xayu meesha laa welada wax ilmi ihi uuna jirin welad weladkiina uuna jirin welad hadduu jiro hooyadu waxay wax ku dhaxlaysaa waa halkee halkay hooyadu wax ku dhaxli sudus bay wax ku dhaxli walaa min alkhwati walaalaha xaggoogana jamcun jamacyuuna jirin jamaca oo duu cadadin tira u saaxiiba walaalaha marka la joogo jamac baa hooyada xijaabaya jamac ayaa hooyada xijaabaya oo jamac walaala'ana yaan la helin buu yidhi sheekhu jamac walaala'a yaan la helin ama liab ha noqdaan ama lium ha noqdaan ama ashiqa ha noqdaan ama lab ha ahaadaan ama dhadig ha ahaadaan adigu jamac walaala'ana yaan la helin walaa min alikhwati jamcun duu cadad jamac jamac tiro u saaxiiba yaan la helin buu sheikhu yidhi waayo aayadda ayaa jamaca caddaysay oo rabi baa ina lahaa fain kaana lahu ikhwatun ikhwatun waa jamac jamacaa lama ogola fain kaana lahu ikhwatun buu rabi ikhwa ayuu si toosa ah inoogu caddeeyey ikhwadaa lama rabo oo hooyada uludka way u diidayaan ikhwadu haddaba ikhwadan ma jamac baa looga jeedaa talow rasmiya mise musanihii jamacuu ku jiraa oo hooyada u xijaabi musanuhu oo uludka w diidi mise ikhwadaa ilaahay qur ku sheegay un baynu nidhahnaa saddex iyo wixii ka badan unbaa hooyada uludka u diida may e hooyada uludka way u diidayaan musanuhu oo musanuhu mar hadday lababa yihiin laba hadii ay yihiin oo laba ay meesha joogaan labadaasi sida jamaca ayaa loola mucaamaloodaa oo jamac ahaan ayaynu u arki ama aynu ula xisaabtami jamac baynu ka dhigani markaa jamac inooga dhiga wey musanuhu hooyada ha xijaabo oo ulud ha ka xijaabo oo sudus ha u xijaabo sidaa ayaynu odhanaynaa waxaa kaloo jira laakiin saxaabigii mucaad la odhan jiray radia allaahu tacaala canhu mucaad wuxuu isagu qabay labadu inayna hooyada xijaabaynin oo ayna ulufka ka xijaabaynin wuxuuna leeyahay waa biaahiri haadihi alaaya aayaddan daahirkeega fain kaana lahu ikhwatun mucaad aayaddan daahirkeegaan qabanayaayo ikhwadu saddex baa ugu yare saddexdaa wixii kasii badan saddex iyo wixii kasii badan unba hooyada ulufka xijaabaya laakiin hooyadu haddii uu hal walaal meesha joogo iyo laba walaal haday meesha joogaan mucaad wuxuu leeyahay hooyadu uluskiibay iska dhaxlaysaa waa laga badan yahay mucaad waxaana la leeyahay jamaca dee musanaha laftiisaaba jamaca lagu darsadaaba oo jamaca laga dhigaaba fain kaana lahu ikhwatun musanu hooye wuu ijaabayaa mucaad markaa waynu khilaafaynaa halkaa armuu sheekhu mucaad raacay ilan jamcun duu cadad buu yidhi cadad jamacna u magay duu cadad tirana uu sheegay inuu saaxiib yahay mayma raacin tusaaluhu ku saaraya walaa min alikhwati walaalaha xaggoogana yaan laheln meesha una jirin jamcun jamac una jirin jamaca oo duu cadadin tira u saaxiiba kathnayni waa labadii oo kaleba labadu waa jamac markaa hooyada xijaabaya kathnaynidanyuu sheekhu ku saarayaa qowlkii mucaad ayuu saarayaa eelahaa labada hooyada ma xijaabi karaan ow sintayni ama sintaynkii sintaynkuna hooyada way xijaabayaan sintaynkana wuxuu inagaga saarayaa eeg sintayn iyo halka soo socotaba ibnu cabaas buu ku saaraya kasnayni waa laba raga hooyada way xijaabi ow sintayni waa laba dumara hooyada way xijaabi labada raggaa iyo labada dumarkiihiba mucaad buu saarayaa oo lahaa labadu ama rag ha ahaadaan ama dhadig ha ahaadaan ama khunso ha ahaadaane hooyada ma xijaabaan buu mucaad leeyahay ow alaain ama saddexdii saddexdaasi waa aayaddu inta ugu yaray magacawdee dee intaa ay wixii kasii badan waa mutafaqba inay hooyada xijaabayaan ow alaaintu xukmu dukuuri labka xukunkiisu fiihi kan dhexdiisa xijaabkan hooyada uludka laga xijaabayo dhexdiisa kalinaai waa dhadiga oo kaluun xukmu dhukuuri fiihi kalinaai labku waa dhadiga oo kaluun sheekhu waxaa la yidhi halkan talow muxuu ujeedaa xukmu dhukuuri fiihi kalinaai saw jamaca saw jamacu wax ma xijaabayn oo hooyada ulud kama xijaabaynin wuxuu ina leeyahay haddaba jamacaasi hadduu lab yahay iyo haduu dhadig yahay laba jeeraba hooyada ha xijaabo oo ulud ka xijaabo buu leeyahay sheekhu waxaa dhacday masladan ibnu cabaas buu ku khilaafay inkastoo jumhuurtuba ay qaateen sida sheikheenu sheegay ibnu cabbaas baa leh hooyada waxa la xijaabaayoo qura markay walaaluhu rag yihiin khullas ah ama ay walaaluhu rag iyo dumar isku jira yihiin laakiin walaaluhu hadday dumar khaasa yihiin bal hadda u fiirso dumar khaasa hadday walaaluhu noqdaan hooyada tobanba ha ahaadaane hooyada kama xijaabi karaan uluka baa la leeyahay dumarka khaaska ihi hooyada ulukama xijaabi karaane hooyadu ulukii ayay ku dhaxli ayuu ibnu cabaas leeyahay waase laga batay ibnu cabaas wuxuu deliishanayaa dumarka khulaska ihi n hooyada ulu ka xijaabi maayaan markuu leeyahay waayuu deliishanayaa ibnu cabaas waa maxay wuxuu deliishanayaa aayadda qur'aanka ah fain kaana lahu ikhwatun fain kaana hadduu u ahaaday lahu isaga meydka ikhwatun walaalo aayadda lafdiga ay cibaaraysay waa ikhwatun ikhwatun ma dhadigba mise waa mise waa lab jamaca noocaasihi waa maxay ikhwatun jamaca noocaasihi waa lab wey waayo akhawaatun baa la lahaa dhadiga ibnu cabaas wuxuu leeyahay kol haddii aayaddu ay lab magacowday labka un baa hooyada xijaaba laakiin dhadiguma xijaabo mucaadna wuxuu leeyahay labadu ma xijaabaane kol hadduu ilaahay jamaca cibaareeyey ikhwaah jamaca unbaa hooyada xijaaba ee labada iyo waaxid kuma xijaabo waaxidin uma xijaabayn waa laysla garanaya oo waa mutafaq weeye ibnu cabaas iyo mucaadba waa laga badan yahay oo waxaa la leeyahay sheekeenu masaladii haddaba u cagsiyey waxay ahayd masalada qaybta laysku haystaa waa maxay ma dumarku hooyada ma xijaabaan ba mise waa raggu hooyada ma xijaabaan masalada ta laysku haystaa waa maxay ibnu cabaas iyo jumhuurtu ta isku hayaan waa waa dumarku hooyada inay xijaabaan iyo in kale waayo labka ilahay baaba dee ku sheegay saw saa ma aha kuwa laysku waa dumarka sheekeenini hadalka siduu u qoray haddaba eeg sheekeenini wuxuu yihi xukmu dhukuuri labka xukunkoogu fiihi kan dhexdiisa kal inaasi waa dhadigoo kale wuxuu ka dhigay in labka laysku haysto waayo mushabah iyo mushabahun bihi baa meesha yaalla mushabahun bihi waa ka wax lagu shabahaye rasmiga ah xukunka ka rasmiga u aweeyi ma waxaa tiraa cadceedaa ii eg baa tiraa mise waxaa tiraa cadceedaan u egahay maxaad odhanaysaa cadceeddaa ii eg mise cadceeddaan u egahay adaa u ega ilan daciif baad aduu tahay cadceeddaad u egaanaysa lakin cadceeddu kuma egaanaysa de adiga mayla socotaa hadda kolka waxay ahayd inuu sheekhu yidhaahdo xukmul inaasi fiihi kadukuuri inuu yidhaah bay ahayd xukmul inaasi kuwa laysku haystaa waa dumarka kolkaa dumarka xukunkooga inuu daliilu keenay ahayd xukmul inaasi dhadiga xukunkoogu fiihi kan dhexdiisa kalinaai waa eh, xukmulinaai dhadiga xukunkoogu fiihi kan dhexdiisa ka dukuri waa labka oo kale inuu sidaa udhigay ahayd oo masalada cagsi buu ka dhigay oo wuu cagsiyey sheekhu waad aragtaa waxba baxrinama jabayo xukmu dukuuri labka xukunkoogii fiihi kan dhexdiisa kal inaai waa dhadiga oo kale dhadiga oo kale weeyaanoo lab iyo dhadig waa isku xukun buu sheekhu ina yidhi haddaba talow walaalaha hooyada xijaabayaa suurooyinka hooyada ay xijaabaan ma la xasriya oo intaasoo jeer bay hooyada xijaabaan ma la yidhaahdaa mise jamacun baa loo qaadanaya waxa weeye xaqiiqa ahaan shan iyo afartan jeer ayay walaalaha jamici ihi hooyada xijaabaan ay uluka ka xijaabaan waa shan iyo afartan suuro suwarka meesha ku jira koob iyo siddeetan suuro weeye asal ahaan koob iyo siddeetanka suuro lix iyo soddon ka mida ayaa mukarar ah lix iyo soddonka mukararkaa inaga daadiya maxaa koob iyo siddeetankii lix iyo soddon markaad ka jarto kuu soo hadhay lix iyo soddon ka jar koob iyo siddeetankii shan iyo afartan waa inuu soo hadho maxaa soo hadhay shan iyo afartan ma soo hadheen shan iyo afartan kaa jeer wey haddii aan eegno koob iyo sideetanka mukararka adigaa raadinaye ikhwada ikhwada hooyada xijaabaysa bal haddaan eegno waxaad xasuusataa akh shaqiiqa ukto shaqiiqah khunso shaqiiqa shaqiiqa imisaa ka soo baxay waxaad ka soo sheegtaa saddexdaasoo liaba akh liaba ukhto liaba khunso liaba imisaynu maraynaa lix liabkiina saddex baa ka soo baxay liumkana saddexdaas saddexdoodii baa ka soo baxaya maxay noqonayaan saddexdaas saddexdoodii akh liaba liuma baan doonaya akh liuma ukhto liuma khunso liuma sagaal saw maaha sagaalkaasoo kolba ka dambeeya iyo isaga ay israacayaan akhi shaqiiq ahaa markuu hooyada xijaabaya akhalo shaqiiquu la joogaya ama akha shaqiiqi hooyada markuu la xijaabayo ukhto shaqiiquu la joogaya ama akha shaqiiqi markuu hooyada xijaabayo khunto shaqiiquu la joogaya mayla socota hadda eeg markii wax la xijaabay sagaal sagaal ku dhufo sagaal sagaal ku dhufo koob iyo sideetan kaa suuro ayaa hooyada la xijaaba laakiin lix iyo soddon baa mukarara lix iyo soddon baa la daadinaya oo mukarara oo hadda haddaad qorto lix iyo soddon baa soo noqnoqonaya waxa soo hadhaya waa shan iyo afartan shan iyo afartan jeer ayay hooyada walaaluhu ka xijaabaan ulu inay qaadato una xijaabaan sudus inay tagto wathuluthu thuluthkii fardul hooyada mid loo qadaray weeye xaysu meesha laa walada walad una joogin walaa min alikhwati walaalaha xaggoogana jamcun jamacuuna joogin jamaca oo duu cadadin tiro u saaxiiba wadaalika jamacaa tirada u saaxiibkiihi kasnayni waa labada oo kale labada ragga ah ow hintayni oo kale labada dumarka ah ow halaahin oo kale saddexda oo kale xukmu dukuuri labka xukunkoogu fiihi kan dhexdiisa kal inaasi waa dhadiga oo kalun lab iyo dhadigna waa isku xukun buu ku yidhi haddaynu shuruudda saddex ka dhigno oo ibniga iyo ibnulibniga aan kala qaadno halka hore muxuu inoo sheegay sheekhu xayu laa walada waa welad weladu sulbigiibuu ka hadlay ikhwadiina wuu ka hadlay weladulwaladkiibaa inoo dhiman walabnu ibnin inan inankiina macahaa hooyada maceega yuuna ahaanin ow bintuhu amaa inanti inanka inantiisiina yayna ahaanin ibnu ibnin buu yidhi ibnu ibnin ibnulwelad ma odhan ibnulibni kolkaan meydku inanuu dhalay caruuruu sii dhalay unba hooyada xijaabta laakiin meydku inanay dhashay carruuray sii dhashay baa la diidayaa dee walabnu ibnin inanka inankiisiina yuuna macahaa hooyada maciiga noqon ow amase bintuhu inankaa inantiisu yayna hooyada maciiga noqon fa farduhaa waxaa loo fardinaye loo qadarayaa athuluthu hooyada waa thuluth kamaa bayantuhu sidaan kuu caddeeyey warkaa waan caddeeyey miyuna war waadixa ahayn hooyadii thuluth qaadanaysa bal hadda sawir inoo keena hooyo ulu qaadanaysa wuxuun dhaha waxaasaa dhintay bal sidaa loo dhexalsiinaya dha hooyuma doonaya in lagu soo daro laakiin shuruudii un ka ilaalinaysaa hooyo ulu qaadanaysaan doonaya inaad keento muxyidiin haye sheekh muxyidiin yaa dhintay inan baa dhintay haye ko ibni baa dhintay wuxuu ka tegey haye ummo ko okay waa dee ulukii sawdiga ka saarayba kol hadduu ibnidho ibni ibni hadduu jiro eeg adigu mayd baa dhintay bal adde nin baa dhintay dhe wuxuu ka tegey islaantiisii iyo hooyadii eeg islaantiisii ama zawjki iyo zawjada iskaba taga iska iskaba daaya zawj zawjada inaga daa masle soo socotee qof baa dhintay hooyadii iyo aabbihii buu ka tegey hooyadii iyo aabbihii ayuu ka tegey iyo walaalkii oo liab ah ama lium ah ama shaqiiq ah kaa doonto ka dhig dhaxalkii u kala duwanaanaya markaa kol hadduu meydkani uu dhintay uu hooyo iyo aabbiyo walaal ka tegey walaalka ma lium baan ka dhigaa mise labada kale labada kale waa isku dhaxale labada kale marna lium baan ka dhigi marna labada kaleaan ka dhigi liumku hay dambeeyo hooyo iyo aabo iyo walaal buu ka tegey waa ila socotaa baan umalaynaya waa hooyo iyo aabo iyo walaaladii ashiqada iyo liabka ahaa walaaladii casabay ahaan lahaayeenoo aabihii baa yidhi iska fadhiista aabbihii baa yidhi anaa idinka xige so meydka ani igumaydaan dhawaanin halkaan jooga ha imanina buu yidhi way ka dhaqaaqeen laba walaaladii ama shaqiiqaha ha shaqiiq ama ha ahaada liab waa walaal qura hadda walaalkii meesha uu ka dhaqaaqay walaalkii markuu meesha ka dhaqaaqay walaalkii markuu meesha ka dhaqaaqay yaa isku soo hadhay aabbiyo hooyunbaa isku soo hadhay aabbiyo hooyo markay isku soo hadhaan maxaa la odhanayaa hooyadii maxay aynu siino wa wawarisahu abawaahu faliummihi uluu hooyadii aynu ulu siino waxaa la odhanayaa un xaajiya adiga ahlu farada aabbuhu waa casabo hantida saddex uqaybi un baa saddex isleeg meel la bood maxaa soo hadhaya labada meeloodna yaa qaadanaya aabbaha ulu bay qaadatay aabbuna uluan buu qaatay si kale haddii loo dhigo lidakri mil xadilunhayeyn bayba iska tahayba lidakri mil xadilunhayeyn aabbihi hooyada laba eh, hooyana hal saami aabana laba saami ayuu qaatay mataqaanaa haddii ma aku hadduu lium ahaa aabbuhu ma xijaabi karo hooyaduna ma xijaabi jirin aku hadduu lium yahay dee aabbuhu ma odhanayo waan ku xijaabaya waayo isagu ugu dhawaaday isaga ma marine hooyadu soo maray hooyaa dhashay aabba ma dhalinba kolkaa akhaa umka ah maxaynu odhanaynaa dhexalkiisa sudus baynu geynaynaa hooyadiina maxaynu geynaynaa ulus baynu geynaynaa aabbihiina maxaynu odhanaynaa casaba noo noo fadhi baynu odhanaynaa noo fadhi adigu kolkaa sudus iyo ulus waxa weeye tadaakhul baa ka dhaxeeye suduskaasaa layskugu wada tegaya sudus baa sitaa layskugu wada tegaya sita sita marka layskugu tago hooyadii waxaa la odhanayaa laba sahmi qaado hooyadii maxaa la odhan suduskaagii qaadade uluskaagii qaado uluskii oo laba sahmiya weladkii maxaa la odhanayaa ummadu ayan akhi liumka ah maxaa la odhanayaa xabad la baydh baa la odhanayaa aabbihii baa halkan yimid saw maaha aabbihiina maxaa la odhan waxaa la odhanayaa casabaa tahay dee saddexda kale labood saddexdii kale ayuu halkaa la maraya maslada zawj iyo zawja hadday soo gasho maslau haraaweyn bay inaga noqonayo iyagu waa masle inoo iman doonta oo halkan dambe inooga iman doonto ulubaqi waa la yidhaah ayaa hooyada la siin doonaa hadduu rabbi ogolaado so maynaan odhanin qur'aanka iyo intuu ilaahay qur'aanka inoogu sheegay waxa weeye lix faral lix faral buu ilahay qur'aanka ku caddeeyey so maynaan odhan lixdu waxaa ahan nus iyo rubuc iyo umun ulusaan iyo ulu iyo sudus ulusulbaaqi baa jira oo xaqiiq ahaan ama sudusa ama rubuca xaqiiq ahaan waa sudus ama waa rubuc ulusulbaaqigaasu sheeku halkan inoogu sheegaya ijtihaad bayna culimadu kula soo baxeen laba aayadood bayna ka duulayaan ilan aayad cad kioo rabi yidhi faliumihi ulu hooyadu ulu qaadato sidey hooyada rubuc culimadu usiiyeen hooyadu rubuc bay qaadanaysa ama sudus ilaahayna ulu buu siiyey faliumihi ulu buu yidhi aayad kaley eegayaanoo lidakari milu xadi unsayeyna aayaddan lidakari milu xadil unsaye waxayna leedahay lab iyo dhadig isku derejiye hadday dhaxal ku kulmaan waa in lidakari milu xadil unsayen wax loogu qaybiyaa liakri mil xadi unhayeyn laba mas'alo oo qaraaweyn la yidhaah oo cumar binu khadaab uu xukumay radia allahu tacaala canhu ayaa jira oo hooyada inta ulukii laga kaxeeyey ulusulbaaqi la siiyey ulusulbaaqiganina xaqiiq ahaan ama waa rubuc ama waa sudus waxa rubuc loo odhan waayey qur'aanka ayay culimmadu ka xishoodeen kiio hooyada ulu loo magacaabay inay yidhahdeen rubuc baan siinayna kolkaa waxay dhahdeen ulukii ilaahay magacaabay un in yar mudaafun ileyhi aanu samayno ulukii un ulusulbaaqi aynu nidhaahno ulubaaqi hooyadu laba jeer dhalaysa ayaa jiraya wain yakun haddii uu ahaado zawjun zawj haddii uu ahaado oo nin uu jiro wa ummun ummana hadday ahaato oo hooyo ay jirto wa abun abna haddii uu jiro oo aabba uu meesha jiro fa hulusulbaaqi hulusulbaaqibaa lahaa hooyada muratabun loo ratibaya hooyadii inta hantida saddex loo qaybiyo marka laga fulo ulusulbaaqiga soo socota hooyadu ha qaadato bal masaladan dhexalkeega haddaan eegno mayd baa dhintay waa gabadh waxay ka tagtay ninkeegii waxa kaley ka tagtay hooyadeed waxa kaley ka tagtay aabbaheed wax ahlu farala hooy eh, zawjkani nus buu ahaa zawjku yuu ahaan lahaa nus buu zawjkani ahaa hooyaduna yay ahaan lahayd thuluth bay hooyaduna ahayd aabbuhuna casabuu noqday waxaa la eegayaa labada makraj nusku waa laba makrajkiisu waa laba uluka makhrajkiisuna waa alaaa laba iyo saddex maxaa ka dhaxeeya tabaayu way kala duweyn isku dhufo lixdaasay masaladu ku binaysmi lix markay ku binaysanto waxay ahayd zawjka nus baa la siini lixdaa saddex baa zawjka laga siinaya saddex buu halkaa la maraya la baydhaya maxaa soo hadhay saddexda soo hadhay hooyadu inay laba qaadatay ahayd ilan ulu buu ilahay qur-aanka u sheegaye faliumihi ulu buu ilaahay yidhiye hooyadu inay ulu qaadatay ahayd laba ah aabbuhuna inuu maxay qaato markaa casabe weeye xabad inuu qaato oo lidakari milu xadi lunhayeyn ma aha labku laba dhadiga dheeftood buu yeeshay maahae waa lilunhaa milu xadi dakarayn oo kaleyba noqotayba u egaatayba hadaba culimadu waxay yidhahdeen kol haddii labadan hooyadiiyo aabbuhu isku derajo yihiin aayaddan faliumihi uluihina ay jirto hooyadu ulua qaadato aayad kaleo lidakari milu xadil unsayeyni ihina ay jirto labada ayadood aynu iswaafajino hooyada ulusulbaaqi hala siiyo halka labada ay ka qaadanayso hooyada mid hala siiyo saddexda soo hadhay uun hooyada ulusa laga siiyo aabbahana laba ha qaato lidakari milu xadilunsayeyn aynu qaadano lidakari milu xadilunsayeyn hooyadu maxay qaadatay haddaba masaladan xaqiiq hal bay qaadatee muxuu lix u yahay sudus bay hooyadu qaadatay hooyadii sudus bay qaadatay kolkaa culimadii way ka xishoodeen kii oo rabbi ulus u magacaabay in la yidhaha hooyadu sudus bay qaadatay waxaa la yidhi hooyadu sudus bay qaadatay inaan odhan ulusulbaaqi aynu nidhaahno zawju markuu saddexdiisii qaatay saddexdii soo hadhay un baa la yidhi ulus ka qaado faliummihi ulus dalaalada qur-aanka ulukii saxda ahaa iyo ulusulbaaqibaha aynu ku wada macnayno inagoo lidakari milu cadlunsayeyn eegeyne ulusulbaaqi hala siiyo wa in yakun haddii uu jiro zawjun zawj haddii uu jiro wa ummun hooyo hadday jirto wa abun aabba hadduu jiro in yakun yakuntan ma haysaa waa de faacilka qaadan jirtay ma aha ismi iyo khabar uma baahna wa in yakun haddii la helo zawjun zawj iyo wa ummun hooyo iyo wa abun aabo fa ulusulbaaqi ulusulbaaqibaa lahaa hooyada muratabun loo ratibaya hooyadii ulusulbaaqi inaga siiya hooyadii ulusulbaaqi ayaa la siiyey oo halkaa ayaynu ulusulbaaqigeygi ugu tuurnay masaladan karaaweyn baa la yidhaahdaayo waa laba masalo aad u iftiima ama cumareyeyn baa la yidhaahdaayo cumar binu khaaab baa xukumay wahaakadaa kan waxa lamida maca zawjatin zawje maceed markay hooyadu ahaato iyo fasaacidan wax kasii badan zawjooyin kasii badan kasoo qaad bu masaladan masalo kale iyaduna jirta saw marka dhawa zawj ma joogin hadda aynu nidhaahna zawj baa dhintay oo zawju ka tegey iyo hooyadii aabbihii nin baa dhinto hooyadiiyo aabbihii xaaskiisiibuu ka tegey ama xaaskiisii xaasas badan oo kale ayuu ka tegey maxaa markaana la yeelayaa e nin baa dhintay hooyadii wuu ka tegey aabbihiina wuu ka tegey xaaskiisiina wuu ka tegey hooyadu ree ayo weeye waa ree ulu zawjaduna ree ayo weeye ree rubuc alaase iyo arbaca maxaa ka dhaxeeya tabayun isku dhufo alaa arbaca ku dhufo markaa alaase iyo arbaca isku dhufo maxaa ka dhexeeya inuu idhaahna waa labiyo eh, marka laysku dhufto imisaa soo baxay labiyo toban labiyo tobankaas ku ansixi labiyo toban maxaa hadaba ulu ah afar baa ulu ah hooyadii afar inay qaadatay ahayd labiyo toban ulukooda afara inay qaadatay ahayd labiyo toban maxaa rubucu ah saddex zawjada inaga anba bixiyo horta ah, saddex rubuceegii siiya zawjadu rubucii bay qaadatay saddex bay qaadatay labiyo toban saddex ka jar maxaa soo hadhay sagaalka soo hadhay waxay ahayd sagaalkaa hooyadu inay afar qaadato aabuhuna uu shan qaato oo aabbuhu halbuu dheeraaday oo lidakari milu xadilunthayeyntii ma aha markaasaa la yidhi sagaalka soo hadhay sagaalka soo hadhay uluulbaaqi baynu hooyada siini ba la yidhi hooyadu uluulbaaqi ha qaadato sagaalkii baa la odhanayaa aabbaha lix ha la siiyo hooyadana saddex la siiyo warkaasi miyuuna ahayn war waadixa culimo waa war waadixa hooyadii waxay qaadatay baynu nidhi saddex aabbihiina wuxuu qaatay imisa lix buu qaatay marka la eegana ulusulbaaqi weeyi ulusulbaaqiga ayaynu halkaana hooyadii siinay wahaakada kan waxaa lamida maca zawjatin zawje maceed markay hooyadu tahay iyo fasaacidan wax ka sii badan ee falaa takun niyohow ha noqon qaacidan mid fadhiistay can ilculuumi culumta ka fadhiistay war culumta ha ka fadhiisanina niyo culumta baro culumta ha ka fadhiisanina culumta baro horta ulka yaa qaadan jiray baynu nihi laba qodob laba qodob dabdu dhawi lfuruudi min baxri rajaz khudhu murataban faqul habaa dabas habaa dabas ba'da dabas ku jirta laba waa hooyada iyo iyo ikhwada liumka ah ikhwadii hooyada waynu ka soo baxnay ikhwadii liumka ahayd baan hadda gelaynaa oo ulu qaadanaysa wa huwa ulukii lilithnayni laba ayuu usugnaaday ows laba rag ah ow intayni laba dumara ayuu u sugnaaday oo min waladil ummi hooyada iyo ilmihii hooyadu ay dhashay ah bikayri maynin been la'aanteed ayuu ugu sugnaaday biayri maynin isagoo ahaaday been la'aanteed isagoo ahaaday biayri maynin jaar iyo majruurku waa xaala markaa wahaakadaa kanoo kalun weeyaan inkaaruu inkauruu hadday farabataan ow zaaduu oo ay ziyaadaan owdaasi waa bimacnaa wow inkauruu haday bataan oo wazaaduu ay sii ziyaadaan famaa lahum uma aha ikhwadaa liumka ah fii maa kii dhexdiisa uguma aha siwaahu huluka ka soo hadhay zaadun wax zaadihi sahay ay ka qaadanayaan ma jirto ama meel dheer ha ka yimaadiin ama meel dhow ha ka yimaadiine kol haddii meydka geeridiisii ay yimaadeen oo waxa weeyaan uluna la siiyey sahay dambe lama siinayo noolka lagama bixinayo noolka ha ka bixinin buu ku yidhi zaadku waxa wey ninka musaafirkiihi inta yaruu qaato weeyaan kolkaa nool waa bilaa nool buu kuhi ulukaa unbay ka noolshanayaane wax kale ha ka yaabin famaa lahum fii ma siwaahu zaadun zaad wax zaada oo meesha ay ku leeyihiin ma jiro wa tastawi waxa siman alinaasu dhadiga iyo wadukuuru labka ayaa siman fiihi uluka ayay ku siman yihiin kamaa qad awdaxa sida uu caddeeyey almastuuru ka sadaradiisa la qoray waa qur'aanka eh qur-aanku siduu lab iyo dhadig baa ku sinaanaya haddaba halkan waxaan doonaynaa culima inaan ka hadalno ikhwada liumka ah marka ayna waaxid ahayn laba iyo wax ka badan markay yihiin dhexalkoogu intuu noqonayo ikhwa lium ah oo laba iyo wax ka badan ah dhexalkoogu intuu noqonayo ayaan doonaynaa inaan ogaano maxay horta wax ku dhaxlaan ikhwada liumkiihi alikhwa lium ulu bay qaataan qur sheegay aayadda labiyo tobnaad ee suuratu nise ilaahay wuxuu leeyahay fain kaanuu hadday yihiin akhara min daalika waaxidkaa wax ka badan hal hadday ka badan yihiin waa laba iyo wixii ka sii badan hadday noqdaan fa hum iyagu shurakaau waxay wadaagaan fi thuluthi thuluth bay wadaagaan fa hum shurakaau fi thuluth thuluth bay wadaagayaan oo hadday ikhwadu hal ka bataan waa thuluth ha wadaageen buu sheekhu ina leeyahay ulu ay noo wadaageen waa la wadaajini oo ulu baa la wadaajin fahum shurakaa fi ulu ilaahay baa subxaanahu wa tacaala inoo caddeeyey ama rabbi ayaa inoo sheegay inay kolkaa jamacoogii ulu ay wada yeelanayaan oo ulu uu ka dhaxeeyo sidaa ayuu rabbi inoo tilmaamay fahum shurakaau fi ului ulu ha wada qaataan wey ulu ha wada qaataan talow haddaba sheekh wuu cadeeyo wuxuu yihi wayastawi inaau wاdukuru fiihi buu yihi isaga xagga dambe inoogu keeni doona xagga dambe isaga inoogu keeni doona bal an eegna hadda wahuwa ulukii lilithnayni laba ayuu usugnaaday laba ayaa ulu qaadani laba raga o thintayni ama laba dumara waxaan intaanan halkaa ka bixin masala qaraaweyn labadaa masale intaynaan ka bixin hal xidhaala ku jira masaladaa la isku xidho hooyadu maay aadata ummadu maxay qaadatay hooyadu ma rubuc bay qaadatay eh, ma rubuc bay qaadatay soo maa goormay rubuca qaadanaysay markuu aya meesha joogo wain yakun zawjun wa ummun wa aabuun zawjo markay joogto ma rubuc bay qaadanaysay zawjku markuu joogay rubuc qaadanaysay rubuc eeg zawj iyo ummo iyo ab mayna lix ka ansixin su-aashu mayna li ahayn lixdaa muxuu zawjku qaatay saddex may sudus bay markaa qaadatay sudus bay hooyadu markaa qaadatay marka iisoo sheeg aynu aynu siinay zawja markay joogtay ee labiyo toban aan ku binaynay sagaalkii maxay hooye ka qaadatay saddex bay qaadatay rubuc weeyaan markaa xaqiiq hooyadu marna rubuc bay qaadanaysaa marna sudus bay qaadanaysaa haddaba rubuca maalintii rubuca aan dhigaynay rubuca maxaa qaadanaya baynu laba qof oo qura labada qof yaynu ka dhignay zawj iyo zawje waxay culimadu yidhaahdeen masaladan maxaa loogu dari waay waa hal xidhaale bal waxaad noo sheegtiin hooyo rubuc qaadata noo sheeg baa laysku xidhaa hooyo rubuc qaadata noo sheeg waa mas'aladeennan weeye awowguna rubuc buu qaataa mararka qaar gabay baa jira hal xidhaale uu ku jiro laysku xidho waxa weeye qul liman atqana alfaraa'ida fahman ayumaa mar'atin laha arubcu fardun laa bicawlin walaa biradin walaysad زوجة الميت هل بذلك تقضو ثم قل لي ربعان في أي إرث ثابتان وما لذلك نقض waa gabay buu ku tirinaya waa halxidhaale wuxuu leeyahy gabayaagu qul liman aatqana alfaraa'ida fahman ayumaa mar'atin lahaa rubcu farduun laa bicawlin walaa biraadin walaysat zawjata almayti hal bidalika taqduu uma qul lii rubcaani uma qul lii rubcaani fii ayi irhin haabitaani wamaa lidaalika naqduun dhaxal qura oo laba rubuc ay ku jiraan ii sheega buu leeyahay caryaa ii sheegaya qof la dhaxlayo oo laba rubuc ay ku jiraan ila rubuca zawjiyo zawjaa loo yaqaane mar qura miyay wada dhaxli karaan waa inuu midi dhinto sow ma aha hal dhaxal oo laba rubuc ku jiraan baan rabaa buu yidhi hal dhaxal oo laba rubuc ay iyo gabadh rubuc qaadata oon zawjadii meydka ahayn waa ummadii meydka waa masaladan hadda aynu haynay masaladan aynu haynay markuu zawjku dhinto ee gabadh zawjaa uu ka tago zawjadu rubuc bay qaadanaysay ummaduna rubuc bay qaadanaysay laba rubuc baa ku jira qul waxaa tidhaha buu yidhi liman adqana ninka sugay alfaraaida faraaisha fahman ku sugay ayumaa marcatin gabadheebuu lahaa u sugnaaday alrubcu rubcu fardun isagoo farala laa bicawnin cawn uguma sugnaan walaa biradin radina uguma sugnaan walaysad mana aha zawjat almeyti meydka xaaskiisii ma aha hal bidaalika kaa taqdu wax xukuna ma uhaysiin arrinkaa ma xukumi kartiin uma qul lii waxaad igu tidhaa rubcaani laba rubuc fii ayi irin dhaxalkii ku jireen dhaxalkii laba rubuc ay ku jireen bal sheeg haabitaani iyagoo sugan wamaa lidaaka kaana uma aha naqdun wax burinihi khaladna ma aha oo lama burinaye laba rubuc oo dhaxal qura ku wada lilinayni laba raga buu usugnaaday aw inatayni laba aw intayni laba dumara buu usugnaaday oo min weladil ummi hooyada caruurteeda ah biayri maynin been la-aanteed isagoo ah beeni kuma jirto qur-aankaabaa caddeeyey wahaakadaa sidanoo kale weeyaan in kaaruu hadday in kasaruu hadday bataan o ama zaaduu ay sii ziyaadaan famaa lahum uma aha fii maa siwaahu wixii ka soo hadhay zaadun sahay sahay ha ka siinin intaa inaan ahayn buu ku yidhi talow markay haddaba rubuc sidee bay rubuca u wada qaadanayaan rubuc sidey u wada qaadanaya ulu sidey u wada qaadanayaan baan doonaya labka iyo dhadiga ma waxaynu nidhaahnaa lab iyo dhadig ma waxaynu nidhaahnaa waxay ku dhaxlayaan lab iyo dhadig lidakari milu xadilunhayeyn maya sheekaa sheegay ku dhaxlayaan wa tastawi waxaa sinaanaya alinaasu dhadiga hooyadu ay dhashay iyo wadukuuru labka hooyadu ay dhashay fiihi uluka way ku sinaanayaan lab iyo dhadig si simanun bay u qaadanayaan waayo saddex jeer baa jira saddex mas'alo ayaa jira oo waxaa la yidhaha lab iyo dhadig isku derajiihii si siman ay wax u qaataan lab iyo dhadig iyagoo isku deraje ah si siman ay wax u qaataan hadduu maalan hadda mayd dhinto eg mayd baa oo lidakari milu xadilunhayeena loo qaadanaynin mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inankiisii iyo hooyadii iyo aabbihii inanku sawca saba maaha hooyada iyo aabbuhuna waa aya mid kastaaba sudus maxay qaadanay si siman mayna wax u qaadanin inta maalka li laga li loo qaybiyo unbu aabbuhu meel qaadani hooyaduna meel mayna sinayn inta soo hadhayna wiilkaa loo daayunbaa la odhanaya liakari milu xadilunhayeyn lama odhanayo waa casaba ahaan markay meesha ku jirto aabbu markuu casabaynayay ahay taasi kolka waxa weeyi waa lab iyo dhadig simanoo si siman wax u qaadanaya saddex masalaa la sheegaa aabbaha iyo hooyadu markaasoo kale inanku la joogo oo kaliyo waxaa kaloo lagu daraa owlaadulumka awlaadulumkana sheekeena cadeeyo wuxuu yihi watastawi alinaau waukuru fiihi ulukaa si siman unbaa loo qaybsan uluka si siman unbaa loo qaybsan la odhan maayo lidakari milu xadilunhayeyn mas'alada saddexaad ee lab iyo dhadig isku deraji ihi ayna lidakari milu xadilunhayeyn u qaybsanin ee la yidhaahdo sida si siman loo qaybsada la yidhaah waxa weeye haddii qof la horeeyo oo nin iyo gabadhi ay wada xoreeyaan kana nus xoreeyo kana nus xoreeyo oo qofkii uu dhinto labkaa iyo dhadigaasi siday dhaxalka u wada yeelanaya waa muctiq iyo muctiqo kulmay lidakari mil xadilunhayeyn ma aha si siman unbay uqaybsanayaan si siman unbay uqaybsanayaan inoo qaybi unbay odhanayaan saddexdaa jeer baa la og yahay cid si siman wax u qaybsata watastawi waxa siman alinaau dhadiga ayaa siman dhadigii iyo whukuuru wtastawi waasi wayastawi waxa siman ma yadaa mise waa labadaba way jiraan wayastawi waxa siman ama watastawi waxa siman alinaasu dhadiga iyo whukuuru labku fiihi uluka ayay ku siman yihiin kamaa qad awdaxa siduu caddeeyey almastuuru mastuurka oo ka la ah mastuurku waxaa loo yaqaanaa wax kaste oo la qoraaba waa mastuur baa la yidhahdaa wax kaste oo la qoraa waa mastuur oo mid la qoray oo dee la sadariyey ka sadarka loo sameeyey weeyaan macnaheegu idhaha wey haddaba masduurkan waxaa looga jeedaa hadda qur'aanka waxa weeye waa lafdi caama ah ayaa la isticmaalay oo lafdigii caamka ahaa waxaa looga jeedaa khaas baa looga jeeda qur'aankaa looga jeedaa kamaa qad awdaxa almasduuru qur'aankaa caddeeyey labkiiyo dhadigu inay wada leeyihiin oo lidakari milu xadlunhayayn ayna wada lahayn oo waa ayo fahum shurakaau fi hului buu talmiixinaya qur'aanka ee fahum shurakaau fi hului rabbi uu fahum iyagu shurakaau way wadaagayaan fi ulusi uluka ayay wadaagayaan oo ulu baa udhaxaynaya ma laysku waafaqsan yahay talow inay wadaagayaan ibnu cabaas baa halkaa u booday kolka sheekhu ibnu cabaas madhabkiisii buu diidan yahay hadda zayd ibnu haabit oo saxaabi ahaa sidanuu qabaa isagu laakiin ibnu cabaas wuxuu qabaa war lidakari milu xadiluntayeyn ha loo siiyo oo ha laga daayo kolkaa ibnu cabaas waa shaad baa la yidhi waa shaad baa loo arkay ibnu cabaas wuxuu leeyah fahum shurakaau fi uluii waa caam shurakaau fi ulu inay uluka wada leeyihiin buu ilaahay sheegaye nisbaday u kala qaadanayaan baan caddayn buu leeyah waa caam ma ninkaa laba sahmi qaadan gabadhana hal sahmi ma gabadhaa saddex sahmi qaadan e inay wada leeyihiin ubaa shuraka way wadaagayaan un weeyi wadaagaa wax ka badani ma jiro kolka aayad kalaa khasistay buu leeyahay ibnu cabaas oo lidakari milu xadi lunhayeyn ayaa khasistay ayuu leeyay culimaduna in badan bay u jawaabeeno wain eeg aayaddaa ikhwada sheegaysa ee lidakari milu xadilunhayeenka tilmaamaysa ikhwadaasi waa ikhwada aan liumka ahayn oo aayadda lafteeda khaas ah aayaddu ibnu cabaas caamka ka dhigay ayaa khaas ah bay culimadu yidhaahdeen kolkaa ibnu cabaas laga dhegaysan maayo halkaa jumhuurta iyo waxaa la raacayaa qowlkan odhanaya labka iyo dhadigu markay awlaadulum yihiin way wadaagayaan oo kala badsan maayaan wiilki iyo inantu isku si un bay u wada qaadani wayastawi way waxa sinaanaya alinaasu dhadiga iyo wadukuuru labka fiihi uluska ayay ku sinaanayaan kamaa qad awdaxa sida uu caddeeyey almastuuru ka la sadriye sadarkiisa la qoray oo qur'aanka ihi waa awlaadulumku shan qodobbay ayay dadka wax dhaxla kaga duwan yihiin shan arimood oo awlaadulumku ay la khaas yihiin baa jira oo iyagun lagu yaqaan shantaa arimood ee awlaadulumku ay la khaas yihiin tanaa kamida markaa waxaa la ogaa lab iyo dhadig hadday kulmaan inay lidakari milu xadiluhayayn uqaybsadaan isku deraje iyagoo ah owlaadulumku way uqaybsan waayeen way wada yeesheen laba nin unbaa laga soo qaaday wiilkiina inantiina inan unbaa laga soo qaaday waa waa mas'ale ay kaga duwan yihiin dadka dhaxlayaasha waa ko mas'alada labaad waxaa jirta baa la yidhaahdaa ikhwada caadiga ama labkiiyo dhadiga caadigii markay keli keli noqdaan ukhtaduna nus bay qaadataa akhuna maalku wada qaataa owlaadulumkuna markay keli keli noqdaan ukhtaduna sudus bay qaadataa akhuna sudus buu qaataa way ka duwan yihiin hadda iminka hadday kulmaan ikhwo liab ahi oo lab iyo dhadig jira haddii binto quo labi ukhto quo liabi ay soo hadho nus bay maalka ku yeelan akha liabkiina maalka u wada qaadan haddii ibni iyo binta ay kulmaan bintadu nus bay leedahay ibniguna maalka u wada qaadan markuu keligii joogo ibnulibni iyo bintulibni hadday kulmaan bintadu keligeed markay tahay nus bay qaadan ibnulibniguna maalka u wada qaadan haddaba akh liuma iyo ikhta liumihi markay eh, hadday keli keli noqdaan ikhtada liumkii nus ma qaadanayso akha liumkiina maalka wada qaadan maaye uludkii bayba ka tegayaano waxay tegayaan sudus iyaga waxay baraka ugu jirtaa isku tagga mar alla markay isku tagaan bay maalku yara badanayaan dadka kalena markay sii bataan buu maalku ka yaraadaa iyagana isku tagganaaba wax usii yar kordhinayso waad aragtaaba waa mas'alo labaad oo owlaadulumku ay kaga duwan yihiin dadka wax dhexla awlaadulumku masaladana way kaga duwan yihiin mas'ale saddexaad baa jirta culimo oo awlaadulumku ay kaga duwan yihiin baa la yidhaahdaa dadka wax dhaxla oo ay ku kala duwan yihiin oo ay la odhanayo taana way kaga duwan yihiin waxa weeye awlaadulumku qofkii ay ku soo dhawaadeena soo qaraabsadeen oo nool ayay la dhaxlaan hadda dhaxlayaasha kaloo dhani sidaa ma aha ibnulibnigu yuu yuu meydka ugu dhawaaday ibnulibni meydku inunku awowga u yahy yuu meydka ugu dhawaaday dee aabbihiisaw ma aha haduu aabihii joogo miyuu dhali may awowguyuu meydka ugu soo dhawaaday aabbaha aabba hadduu joogo awow dhaxal muu leeya aabbihii ka xigay baa nool sow maaha eeg ikhwada liumkihi meydka yay ugu dhawaadeen hooyadoodii umka ahayd sow maaha ummadiiyoo joogta ayay iyagu dhaxlayaan waa masalada saddexaad ee owlaadulumku ama ikhwada owlaadulumku ay dhaxlayaashay kaga duwan yihiin masalada afraad waxa weeye owlaadulumku ay kaga duwan yihiin dhaxlayaasha eeg lab dhadi kusoo dhawaaday dhaxal male bay qaacida tidhaahdaa waa masalada afraad maxay qaacidadu tidhahdaa lab dhadig kusoo dhawaaday dhaxal male labku hadduu dhadigba kusoo dhawaado waa bilaa dhaxal masalan awowgaa hooyo dhaxalkaaga muu leeyahay awowgaa hooyo may dhaxalkaaga male sababtu waa maxay yuu soo dhawaaday dhadig oo dhadigoo aya ah hooyuu soo dhawaaday kol hadduu labku dhadig kusoo dhawaado dhaxal male hadda dhadig dhadig kusoo dhawaaday dhaxal isagu yeelan jiray oo ayeydaa hooye mayna dhaxalkaaga lahayn ayeydaa hooye ka waran dhaxalkaaga way leed yayna kusoo dhawaatay ayeydii hooyo iyadoo dhadiga ayay dhadig kaloo hooyaa kusoo dhawaatay dhadig dhadig kusoo dhawaada dhaxal wuu leeyahay laakiin lab dhadig kusoo dhawaadaa dhaxal male bay qaacidadu ahayd lab dhadig kusoo dhawaadaa haddaba awlaadulumku iyagoo iyagoo markuu weliban akhali umki akhali umki isagoo lab ah ukhtada liumkaa kama hadlayno ikhtada liumki waa dhadig dhadig kusoo dhawaaday oo ayeeyo hooyo kusoo dhawaato unbay la xukun tahay laakiin akhali umki isagoo lab ah oo haddana dhadig hooye ah ku soo dhawaaday ayuu haddana dhaxal yeeshay waa qodobka afraad ee awlaadul umku ay kaga duwan yihiin dadka wax dhaxla mas'alada shanaad ee ay kaga duwan yihiin dadka wax dhaxla kii ay meydka ugu dhawaadeen bay xijaabaan walilahi cilmiyadiisana kii hadda isaguba dha ay meydkaba ugu dhawaanayeen ayay xijaabaanay xujbi xujbu naqsi la yidhahdaa ku ridaan ikhwada liumka ah ama akhawaadka liumki ihi yay meydka ugu dhawaadeen hooyada saw ma aha markay jamac noqdaan hooyadii mayna ulu ka xijaabaynin ulu bay ka xijaabi aggeyna u xijaabi markaa sudus bay geyni miyaad aragtay qofku ugu dhawaaday xijaabay awowga aabbaha mu xijaabi karaa ma u dhawaan karaa ibnulibnigu ibnigoo aabbihiy mu xijaabi kara ma isagaa u dhawaan karaa aku aabbaha mu xijaabi karaa war bal iyagan hadaba gardaradooda aag iyagoo awlaadulum ah oo hooyadii kusoo dhawaaday ayay haddana hooyada xijaabayaanay ulu udiidayaanay suduskeynaya walow hadda dhaxalba male xinka balka warama xataa ma dhaxlayaan waayo ikhwadani hadday kasoo qaado ikhwa ashiqaa ah, ayaa xataa hooyada xijaaba ikhwa ashiqaa hadduu meydku ka tago aabihii iyo hooyadii iyo saddex walaalo oooo eh, ah hooyiyi aabba wada dhashay saddexda walaale hooyiyi aabba wada dhaleen dhaxal may leeyihiin dhaxalota ma yeelanayn saddexdaa walaale hooyiyi wada dhaleen dhaxal male xijaabay aabba iyagoo la xijaabay ayay iyaguna hooyada sii xininayaan walle ulud ku qaadan maysid annaga waana loo diiday xaggee markaa sudus tag baa la odhanay sudus hooyadii sudus bay tagtay ikhwadan bilaa dhaxalka ah baa geysay ikhwadan bilaa dhaxalka ayaa suduska geysay oo waxaa la yidhaahdaa sidaba maxjuubka labaa loo kala qaadaa maxjuubun biwasfin waa kalmacduum baa isaga waxba ma xijaabo qofku hadduu qatli ku sifoobo ama gaalnimo ku sifoobo ama ikhtilaafudiinkii iyo qatligii iyo riqadii waxba kuwaasi ma xijaabaan laakiin w xujbiga la yidhaahdo bilwasfi aan ahayne bishaksin la yidhaah isagoon waxba qaadanayn bu kaaga kaa dacaraynaya adiga inta yaradeed qaadan lahayd ayuu kuu diidayaa kolka waa halis wa huwa ulukii lilithnayni laba ayuu usugnaaday raga ow sintayni laba dhadiga ayuu usugnaaday oo min waladil ummi hooyada ilmaheegiiya bikayri maynin been la-aantii isagoo ahaaday wahaakadaa saasoo kaluun weeye inkaharuu haddii ay bataan ow zaaduu wazaaduu oo ay sii ziyaadaan famaa lahum uma aha fii maa kii siwaahu uludka ka hadhay zaadun wax sahay ihi watastawi waxaas iman alinaasu dhadigaas iman wadukuuru labkaas iman fiihi ulukay ku siman yihiin kamaa qad awdaxa siduu caddeeyey almasduuru ka la sadriyey ee sadarkiisa la qoray siduu sheegay halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclam